koobka isagaa hadda in dhawaanahan sidii u ciidamadan ay usoo galeen si wuxuu u jiraan caadi ahayn waxaad arkaysaa kunteenro faaruq ah oo sii baxayo sii socdo baabuur ay saaran yihiin haddana waxaad arkaysaa kunteenarihii oo ciiddu ay ka daadanayso oo la wado markaan iswareysanay aan isniri waxaani xagee laga keenay xagee ka yimaadeen markaa waxaa laleeyahay meelahan ay kamid tahay macaan oo kale ceel eh, cadde oo kale eh, afasione buuraha eh, dhankaas iyo marko buurhaka buurha kalsoonkeeda meelo badan ayay ka qaadaan baaliyi ciidan way kasoo qaadaan marka ma ananan maqalin cid wax ama cambaareeyey ama ka hadlayo ama qiimeeyey ciidda iyada waxay tahay waxay wataan waayo dhulkeena waa dhul dahan oo aada iyo aada u dahan oo macdan iyo wax walbaba ay ku dahan yihiin marka mujtamaca soomaaliyeedna kuma baraarugsana mana oga conteenarada marka aada arkaysaan markii muqdisho aada joogtaan yaa wada ma ciidamada shisheeyaha mise qolyo kale ciidamada shisheeyaa wada weliba kuwa cadaankaha wado maba wado madow ma wadaba baa kunteenarada ayada ah baawarkaas afrikaanka ay wax ku qaataan ama ay wax ku analas gareeyaan oo waxaas ay baaraan oo intaasoo baarid investigations sidaas u dheer ay ku sameeyaan iyagu way gelbiyaan way waardeeyaan way keenaan markii lasoo qaadayo oo conteenrada eh, qaaliga lawadana afrikaanka waardeeyo markii lasoo gelbinayona afrikaanka unbaa soo waardeeyo dhexday xataa baabuurta dambe oo kale iyo ma ahana baabuurta dhexda ku jirto bay soo geliyaan kontaynaradan marka ciidda ah gobolada laga soo qaadayo eh, amaba magaalada muqdisho xeebteedii laga raranayo haddii aanay dawladdu ka hadal inkastoo aan looga baran aawey aqoon-yahanadiinii maxaad uga hadli weyseen waa arrin e, cabdifataaxow meesha ku jirto aqoon-yahanada ma haystaan aala lagu hadlo ama haddii la yidhaahdo maanta aada isku daydo wax barnaamijkaa lamid a ah, naftaadaa khatar gelaysa waa dareemi kartaa culayska magaalada ka jiro sida ay tahay xaaladdu waa dareemi kartaa marka hadan kale community dhisan oo xag aqooneed iyo xag cilmiyeed iyo xag dareenbo isku xiran oo oo dhisan ma ay jirto hal qof oo keliya eh, dareenka ka uu qaadan karo ama aniga ama mid ama ama saddex ama saas oo kale dareenka ay qaadi karaan waa wax iska kooban wax ballaaran ma aha tan kale dadka mujtamaca soomaaliyeed oo degan soomaaliya degan maba garanayaanba waxa ciidan loo daldalayo waxa ku jiro garan ma dareensa waxay xilliga lasoo qaadayo xilligii mataqaana la soo celinay midna may darisa dad yaroo afraada ma ogi